baabu sifati shamsi walqamar sifada iyo tilmaamta qoraxda iyo dayaxa ama bisha ay yeelan doonaan maalinta qiyaamo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wari cbdilman sakri dawsi can nabi nabigan wuxuu ka hor sal sl qal nabigan wuxuu a-shamsu ashamsu qoraxdi walqamaru dayaxi mukawaraani waa la bakhtiin doona oo la demin demin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama nuurkii ayaa laga qaadi doonaa saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidkaana waxaa soo saaray alimaam albuhaari caleyh raxmatullah baabun alardu arlada yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dhulka wuxuu ahaan doona ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka boqol iyo ko iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdiln saki dawsi can nabi nabigan wuxuu ka wariy sal slm qal nabigan wuxuu yidhi yaqbidu allahu alla wuu qibdoonayaa wuu la wareegayaa ama uu muxuu laabaya duduubayaa alarda arada yowma alqiyamati maalinta qiyaama wayadwi wuxuu laabi u duubi asamaa samadana biyamiini midkiisa ayuu ku duubi sida uu duubaa ilahay asaga yaqaano subxana wa tacaala waa ayi uu ilaahay subxana wa tacaala yaqaano uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi ana almelik aniga ayaa boqora ayna muluku lardi arlada boqoradeeda xaggey jiraan arladan dadka boqorada arladii adduun ku ahaa maanta xaggey jiraan weeyaan aniga ayaa boqora ayaa rabbi dhihi doona jala fii culaah xadiidka boqol iyo laba iyo lixdanaad can caaishata waxaa laga wariy radi allahu taala an arda zawji nabiy asidiqa binti sidiq qaalat waxay tir caaisha saaltu rasuula nabiga ayaan weydiiyey sal ll slam can qowlihi caza wajal alla qowlkiisa ayaan wax ka weydiiyey yowma tubadalu alardu hayra alardi wasamaawaat yowma maalin tubadalu la bedeli doona alardu arada hayra alardi arada waxaan ahayn lagu bedeli doona arada aradan lagu bedeli doona wasamaawaat samaawaatkan ayadan la bedeli doona faayna inteebaa yakuun naasdka ay ahaan doonaan yowmaidin maalinta yaa rasul rasuulka allow maalinta arlada la bedeli doono oo arlada arlaka lagu wareejin doono dadka xaggey joogi doonaan qaala nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cala siraa siraadka ayay joogaan siraadka ayay dul marayaan oo xilliga siraadka ay gudbayaan ayaa arlada la bedela ayuu muxuu ahaa nabigeena cadayna sala allahu alay slm xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray baabun fi lxashri xashriga dadka la xashrin doono oo qiyaamo loo xashrin doono ayuu baabkan u baab xadiidkan marka noo imaan doono insha allahu tacaala xashriga uu ka warrama waa xashriga qurba qiyaami saaca saacadda qiyaama marka inay dhicitaankeed uu soo dhowaado xashriga dhici doona xashrigaas way xashriga uu nabigeena ka warrama calayhi salaatu wasalaam sida ibnu xajar iyo badan ay qabaan qaarna waxay ba leeyiin gudaha aha oo markii la dhinto oo lasoo noolaado kadib ahaa laakiin ka isaga ah sifada uu sheegi doono xadiidka ayaa arrinta ayada ah aanan waafaqaynin sifadii uu nabigeena sheegay sala allahu wasallam xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa lagu yiri xdana dawsi radi allah anu arda can nabi nabig wuxuu ku yiri sal sl qal nabigana wuxuu yidhi yuxsharu nnaasu dadka waa la xashrin doonaa oo lasoo aruurin doonaa calaa alaai araa'iqa saddex jid ayaa lagu soo kulmin doonaa raaqibiina raahibiina raaqibiina kuwa naxariis doona ah, oo raja iyo qudarayn qabo raahibiina baqitaanna uu ku jira qolo waa qolyahaas weeyaan wanaani laba oo calaa baciirin riti saaran waa lasoowaa soo bixin doonaa amaba waa lasoo kaxayn doonaa cafwan wa alaau saddex calaa baciirin riti saaran iyo wa arbacatun afar oo calaa baciirin riti saaran iyo wa iyo toban calaa baciin riti saaran wa taxshuru waxaa soo ururiso baqiyatuhum inta soo hartay annaaru dabki ayaa soo ururiya taqiilu way la qaylusanaysaa oy la hergelaysaa macahum ayaga xayu qaaluu meesha ay hergaleen ay ku qaylusadeen wa tabiitu macahum way la baryaysaa xayu baatu meel all meesha ay baryeen ay la baryaysaa wa tusbixu macahum way la waabariisanaysa xayu asbaxu meesha ay ku waabaryayseen wa tumsii macahum way la galabaysanaysa xayu amsu meesha ay ku galabayseen xadiidkana waa muttafaqun caleyhi xadiidkan marka nabigeena sala allahu alay waslam sida culimada mufasiriinta ay leeyihiin amaba shuraaxda ay leeyihiin xafi bn xajar uu ka mid yahay xashrigaas waa xashrigii dadka markay qiyaamada soo dhowaato siduu nabigeena cadayey sala allahu alay waxaa laiskugu ururin doona dadka qibal sham suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo lubnaan mantiqadaas ayaa laisku yidhaaha ashaam xataa araaf almamlaka sacuudiga xataa dhinacan tabuk xaggeed xigto iyo dhankaas xitaa mararkaa shaam ayaa lagu ilaaqaa mantiqadaas oo dhan ayaa shaam laisku yidhaahdaa arada shaam ayaa waxa weeyaan maalinta qiyaama markay soo dhawaato dab soo bixi doona dad soo ururin doona dad badanna maadaama nabigeen uu ka dardaarmay sal slam in shaam marka xilliga iyada la aado la qabto dad badanaa soo dhaqaaqi doona marka dadkii qaar iyaga ka mid ah iyaga oo muxuu ahaa ah, naxariis alla quudaraynaan cadaab allana ka baqayaan iskeenayaan qaarna iyaga awr saaran ama labalaba ha u saarneedana ama ha u saarneedana hsaddex saddex ama afar afar ama toban toban ha u saarneedana iyagoo awr saaran ay imaan doonaan meesha iyada ah saddexaadna waxaa weeyaan dab ayaa dabada ka wada dabkii ka bixi doona yaman ka bixi doona ama qacara cadan ka bixi doona oon soo marnay ayaa dabada kasoo geli doona soo kaxayn doona ilaa waa tan meel kasta la baryaysa oo meel kasta la hergelaysa oo la waabaraysanaysa oo la galabaysanaysa ilaa marka dambe halkaas ay kusoo sinto weyaan xadiidka boqol iyo afar iyo lixdanaad can caaishata waxaa lag radi taala an ardaha qaalat waxay tihi umm lmumin caaisha rasul la nabiga al wuxuu yidhi sal slm tuxsharuuna waa lidiin soo xashrin doonaa waa xashrig marka xashriga weyna oo markii qofkii nafti ay ka dhacdo oo dhinto obuunka la afuufo kadib haddana muxuu ahay nolosha ay soo noolaadeen ayuu nabigeena ka warramay calayhi salatu salam tuxsharuna laxashirin doonaa xufaatan adinka oo kabala-aan ah curaatan qaqaawan qurlan buuriye qab ama qolofqab ah qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu xar ya rasul rsulka allow alrijaalu ragga iyo wanisaau haweenka yanduru bacdun bacd ilaa bacdin qaarkoodba qaar kale ay eegayaano isfiirinayaan ayagoo qaawan oo buriye qab ah faqala wuxu yidhi alamru arrinta mid ka darnaan badan wey min an yahumahum inuu murugeliyo daaka arrinka asaga cawre iyo in la eego maalinta iyada xaaladda waa ka daranta ayuu nabigeena cadayna sal ll slam xadidkan waa muttafaqun caleyh xadiidka boqol iyo shan iyo lixdanaad can ibni cabas waxa lagu radi qala wuxu abdullahi bin cabbaas qaala rasul a wuxu yhi sal slem tuxsharuuna waa laydin soo xashina xufaatan adinkoo kabalaana curaatan qaqaawan gurlan buriye qab ah kadib qara'a nabigan wuxuu akhri sala allahu calayh waali kama bada'naa sidii aanu u bilownay awala khalqin uunka kiisii horeeyey ama u horreeyey ayaa nuciiduhu usoo celin doonaa wacdan waa ballanqaadu calayna dusha naga ahaaday ina anaga kunaa waxaan faaciliina wixii aan ballanqaadna kuwa sameey ayaan ahaanay weyaan saasuu rabbigeen cadayna subxana wa tacaala fa awalu man yugsaa qof la huwiya oo dhar la siiya maalinta qiyaama waxaa ugu doona ibraahiimu calayhi salaam maxaa yeelay dharkii ayaa laga dhigay dadka hortooda lagu qaawiyey kadibna waa tii lagu tuuray dabka qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim nam xadiidka boqol iyo lix iyo lixdanaad can abi hurayrat waa lg wr bd dawsi can rasul rasulka wu kr sal sl qal nabigana wuxuu yidhi yaquumu nnaas dadka u istaagi doona lirabbi alcaalamiina rabbigii caalamkan khalqay ayay u istaagi doonaan miqdaara nisfi yowmin maalin niskeed oo min khamsiina alfa sana konton kun oo sano nuskeed ayay u istaagi doonaan yuhawanu waa la fudaynaa dalika arrinka isaga calى اlmuminiina muminiinta loo fuudayna fatadalla fatatadalla kadibna waxaa soo raaracsan doonta oo soo dhowaan doonta hay aan ku noqdo marka yaquumu waxaa istaagi doona annaasu khalqiga ayaa u istaagi doono lirabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda u istaagi doonaan miqdaara nisfi yowmin maalin niskeed oo min khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano maalin la eg nuskeeda ay dadka alla u istaagi doonaan yuhawan waa la fudaynaa daalika maalinka isaga yoomkaas waa loo fudaynaa cala muminiina muminiinta ka shamsi qoraxda raaracshada ay u raaracsato lilquruubi dhicitaan ilaa an taqruba ilaa ay ka dhacdo xadiidka macnihiisa wuxuu yahay wallahu aclam maalinta qiyaama dadka waxay u istaagi doonaan ilahi subxana wa tacaala iyagoo muxuua ah qaqaawan iyagoo kabalaana iyagoo buriiqab ah qoraxdii aad baa loo soo dhoweyn doonaa maalinta ayadaana siduu rabbigan sheegay subxaana wa tacaala fii yowmin hamsiina alfa sana konton kun oo sana oo annaga sanawaadkeenna ah maalin la egwa laakiin dadka intay taagnaan doonaan oo rabbi loo istaaga waa maalinta asaga maalinta intaas ay leegtay laakiin inta la istaagi doono waa nisfu lyowm maalintaa nuskeeda wa maalintaa nuskeeda weeyaan markaasaa nabigan wuxuu caddaynaa sala allahu alay wasalam ilaahay wuxuu u marka muminiinta sida qoraxda markii intay subaxta soo baxdo ay socota kadibna ay u raaracsato inay dhacdo dhicitaanku waad aragteen qoraxda markii ay dhici rabto si degdeg bay u dhacdaa muminiinta saas ayuu rabbigan subxaana watacaala qoraxda sida ay degdeg ugu dhacdo ayaa maalinta ayada ah wakhtiga ugu fuudaya subxaana wa saas saasuu nabigeena kala jooda calayhi salaatu wasalaam walcilmu cind allah marka waxyaabaha marka fudayna waxaa ka mid ah xadiidka aan soo marnay sabcatu yudilhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa dilu marka dadkaas loo harayna oo iska raaxaysan wax dhibaato ay dareemaan ma lahan ilaahay subxana wataala kuwa ah nagu daro marka saas ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slm maalintaas konton kun oo sano annagana waad aragteenoo hal saac meel taagnaa qoraxa waxa aad u adag waa ilaahay subxana watacala hanoo yaasiro xadiidka ibn xibbaan ayaa soo saaray baabu sifati ardi lmaxshar arlada maxsharka ee dadka lagu ururin doono inta aanan muxuu ahaa la kala saarin sifada ay leeda ayuu baabkan u baabiyay xadiidka boqol iyo lix iyo eh, eh, boqol iyo todoba iyo lixdanaad can sahl bni sacdin saacidi qala wuxuu yidhi sahl samictu nabiya nabigaan ka maqlay sal l slm yqul isagoola yuxsharu nnaasu dadka ayaa la soo kulmin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calaa ardin arda ayaa lagu soo kulmin doonaa baydaa cad cafraaa borborawsan cadaan oo muxuuah baftaa ma ahane waa cadaan borbora uu ku jiro weyaan ka qursati naqiyin naqiga waa burka waxaa weeyaan qamadigi laga sameeyo buushada ama baalki wixii wata oo yana waxaa ku jira borboro baa ku jira burka laga sameeyey kaasoo kale weyaan ka qursati naqiyin bur qamadi laga sameeyey oo kale ka qurs qursada marka waxaa weya waa kibista ka qursati naqiyin kibis laga sameeyey amaba rooti laga sameeyey burkaas yaraa ah, mxuu ahaa casaan xigeenka ah ama boorowsan weeyaan yuxsharu waxaa lasoo kulmi doona annaasu dadka yowma alqiyamati maalinta qiyaama calaa ardin arda baydaa cad cafraaa borborowsan ka qursati naqiyin burka noociisa yara boorxigeenka ah rootiga laga sameeyo oo kale ah ayaa lagu soo kulmin doonaa qaala sahlun sahl ibn sacd wuxuu yidhi aw hayruhu ama hayrkii wuxuu yidhi laysa fiiha iyada kuma dhex sugna maclamun wax sumad ah liaxadin qofna qof ay wax u calaamaysan yihiin ama ay u yihiin ama booskayga waala amaba mxua bicom iyo howl ay u suran yihiin lama arka weeyaan maalinta iyada ah baabu ahwaali yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama iyo mxua shidooyinkeeda ayuu baabkan u baabiya an yusira lana dalik xadiidka boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lgu radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigena sal sl qala nabigeena wuxuu yidhi yowma wuxuu ari qaala wuxuu yidhi ayadan uu akriyey yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ayadan ayuu nabiga akhri sal slam yowma maalin yaquum ay istaagi doonaan annaasu dadka lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda u istaagi doonaan xataa ilaa maa yaqiiba uu ku kudma axaduhum midkood fii rashxihi dhididkiisa ilaa ansaafi udunayhi labadiisa dhagood bartamahooda ilaa muxuu ahay uu dhidid ka gaaro ayaa maalinta ayada ilaahay loo istaagi doona subxaana wa tacaala dhididka ayaa saa noqon doono xadiidka boqol iyo lix iyo amaba sagaal iyo lixdanaad ah xadiidka boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can sulaym waxaa laga weri ibni caamirin qaala wuxuu yidhi xadaanii miqdaad ibn aswad radi allahu taala anu arda qala wuxu yidhi miqdaad waa saxaabada nabigan rag ka mid ahaa samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh tudnaa waa la soo dhoweyn doonaa ashamsu qoraxda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama min alkhalqi khalqiga iyo uunka ayaa loo soo dhoweyn doonaa xataa takuuna ilaa ay ka ahaata minhum ayaga ka miqdaari miilin miil ilaa usoo gaarta annaga mayl waxaan u naqaanaa waxaan laba kilomitr dhamayn sooma mayl intaasaan u naqaanaa haddaa qadri miilkaas marka la yidhaahdo oo inta ay noqoto qorax intaa lagu soo gaarsiiye section tree mail ka dhawa aad ugu dhow inta ayada wayaan inta qorax lasoo gaarsiiye bal eega kow qaala sulaym bn camir wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartay maa adri ma ogi maa yacnii wuxuu ula jeeday bilmiili miilka a masaafatu lardi arlada masaafadeed oo meelka cadigahay miya am ilmiilu alladii tuktaxalu bihi اlcaynu ama miilka isha lagu indhakuula ma kaasuu ula jeeda oo intaasu qofka loo soo jirsiin doonaa ma garanin ayuu leeyahay radia allahu tacala an arda marka qoraxda in la soo dhaweysiina oo dadka loo soo dhawayna nabigeen ayaa sheegay sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi saxaabigii amaba qaala nabigeena wuxuu yidhi alayhi salatu slam fayakuunu nnaasu dadku waxay ahaan doonaan calaa qadri acmaalihim acmaashooda qadarkeeda ayay ahaan doonaan fi lcaraqi xagga lididka acmaasha ay la imaanayeen ayaa nin walba dhididkiisu la ekaan doonaa wanaaggii ama xumaantii fa minhum marka man yakuunu dhididka qof uu ahaada ilaa kacbayhi labadiis hanqow uu gaaro hanqowyada ayuu dadka qaar u qabtaa waa dadka dembiga yaraa wa man yakuunu qof uu ahaada ilaa rukbatayhi labadiis jilbood u gaari dhididka wa minhum man yakuunu qof uu ahaada ilaa xaqweyhi xirkiisa iyo maysuunka laga xirta u gaari doono weeyaan wa minhum man yuljimu qof uu xakameeyo alcaraqu dhididka iljaaman afka halkaas uu kuwa dhegihii afkii u gaaray weyaan dadka saasay u kala bixi doonaan saas nabigeena cadayna sal l slm xadidkan imaam muslim ayaa soo saaray qaala wuxuu yidhi waashaara nabiga wuxuu ku ishaaray biyadii gacantiis ilaa fii afkiisa oo saas ayuu nabigan dhahay ama saas isuu dhahaba calayhi salaatu wasalaam baabun ashafaacatu shafaacada ergada uu nabigu ergayna calayhi salaatu wasalaam iyo walmaqaamu booska almaxmuud ee la mahadiyey oo nabiga la siin doono calayhi salatu slam ayuu baabkan u baab yahay oo nabiga uu u doono amaba guud ahaanba khalqigi loo ergeyn doono oo ilaahay looga ergeyn doono subxaana wa tacaala iyo booska la mahadiyey oo nabigeen la siin doono alayhi salat slam ayuu baabkan u baab yahay boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxa la weri cbdilxan skhr dawsi qala wuxu abu hurayra utiya rasulla nabigaal waxaa loo keenay bilaxmin hilib ayaa loo keenay nabigeenna hilib ayaa loo keenay fa ilayhi waxaa loo soo dhiibay nabigeenna adiraacu dhudhunka ayaa loo soo dhiibay ama garabka waxaa wa kaanat waxay ahayd tucjibu mid cajabgeliso oo nabigeena wuu calayhi salaat salaam fanahasa wuu goostay minha iyada nahsatan goosasho ayuu goostay nabigeena oo muxuu intuu ilkaa ku qabsaday ayuu saa u goostay weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ana aniga sayid nnaasi dadka sayidkooda iyo madaxooda ayaan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wahal tadruuna miyaad garanaysaan mima daaka daalika arrinkaa wuxuu ku imaaday miyaad garanaysaan waa su-aasha maya weeyaan kadib nabigan hadalka ayuu sii watay yajmacu allahu alweyne ayaa ururiya oo kulmiya annaasa dadka alawaliina kuwa u horeeyey oo nabi aadam ugu horeeyey iwalaakhiriina kuwa u dambeeyey oo qiyaamada ay kudul dhacday fii saciidin waaxidin hal bannaan ayuu rabbi ku kulmaya subxaanahu wa tacaala yusmicuhum wuu maqashiyaa addaaci qofka dhawaaqa dhawaaq waa la wada gaaraa dhammaan wayanfuduhum wuu ka tarabaxaa ama wuu wada gaaraa albasaro araggana wuu wada gaaraa oo meel siman waxaa weeyaan laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan meel haba yaraata qallocsan ama meel kala sarraysa ma lahan meel saa saa wada siman weyaan marka isha waa wada codkana wada maqlayaan weyaan watadnu shamsu qoraxda ayaa soo dhowaanaysa fa yabluqu naas dadka waxay gaarayaan min alqami xagga kurbada iyo muragada iyo walkarbi kurbada maa laa yatiiquna waxaynan awoodin walaa yaxtamiluuna ayna u dulqaadan karin ay gaarayaan xaalad adag ayaa la gaari doonaa waa xaalad yani runtii aad u xanuun badan oo aad badan fa naasu dadku waxay dhihi doonaan tarawna miyaadan arkaynin maa qad balaqakum wax gaaray alaa tanduruuna miyaadan eegaynin man duul iyo qof wanaagsan oo yashfacu lakum ila rabbikum rabbigiin inkiya ergeeyo oo hal idinkala saare wixii ahlu jannana jannaha la geeyo wixii ahlunaarha la geeyo ummadda waa laisku ba'aye waxaa weeyaan miyaadan u joodin oodan arkaynin oodan dareemaynin inaan u baahanna cidnoo ergeyso oo rabbiga noogu ergey subxaana wa tacaala waayahay fa yaquulu naasu fa yaquulu bacduhum barkood bacdu naasi dadka qaarkood waxay udhahay libacdin marka kale calaykum biaadama nebi aadam utaga oo asaga laazima saasay dhihi doonaan weyaan fayatuuna aadama nabi aadam ay utagi doona calayhi salaam fayaquluuna waxay dhihi doonaan lahu isaga anta adiga ya abulbashari khalqigo dhan abihi adiga weyaan khalaqaka allaahu basharka bini aadamka cafwan anta adiga abulbashari bini aadamka aabbihi ayaa tahay khalaqaka allahu alla weyne ayaa kugu umay ama kugu umay biyadihi gacantiisa wanafaka wuu afuufay fiika adiga min ruuxi ruuxdiisu rabbi kaaga afuufay ama kugu afuufay wa amara almalaaikata malagta ayuu faray fasajaduu laka ay ku sujuudeen intaasoo wanaag ayaad leedahay khalqigii oo dhan ada aabbow ah kow anaga dhanba ada aabbanoo ah tan labaad alla gacantiisa kugu umay muxuu aha alkariima gacanta alle jalla fii culaah gacanta alle ayuu kugu umay kadibna ruuxdaadina waxaa weeyaan nafta waxaa weeyaan wuxuu kugu afuufay ruuxdiisa malaa'igtana wuxuu faray inay ku sujuudaan intaasoo manaaqib iyo mazaaya ah amaba fadaail ah fadli aad leedahay weyaan ishfac lana nooga ergay ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkayni ila maa naxnu fii waxaan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkayni ilaa maa qad balaqnaa wixina gaaray oo culays iyo kurba ah fa yaquulu aadamu nabi aadama wuxuu dhihi ina rabbii rabbigay qad adiba wuu carooday alyowma maanta adaban cara lam yaqdab uusan caroonin qablahu hortii maalintaa hortii waa milahu isagoo kale walan yaqdab uusan caroon danin bacdahu maalintan mxua gadaasheedna ama gadaashiina milahu isagoo kale maanta alla caradu caraysan yahay weligii ma caroonin kadibna saan uma caroon doono wa inahu rabbigay nahaani wuxuu iga reebay can shajarati geedka ayuu iga reebay walaa taqraba hadihi shajara fa casaytu waan ku caasiyey nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda ayaa maanta badbaada aan u baahno weyaan idhabuu aada ilaa hayrii aniga midaan aada idhabuu ilaa nuuxi nabi nuux u taga ayuu dhihi doonaa nabi aadam oo ka gacan taagana alayhi alayhi salaatu wasalaam abuna fayatuuna waxay u tagayaan nuuxa nabi nuux bay u tagayaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan ya nuuxu nuuxow innaka adiga awal rusul rususha adaa ayaa u horreeyo ilaa ahli ardi arlada loo soo diray rasuul arlada loo soo diray adaa u horreeyo waqad samaaka allahu alla wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran addoon muxuu ahaa mahadnoq badanaa inaad tahay aad rabbi kugu magacaaba weyaan ishfac lana noo ergey ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa naxnu fii waxaan ku sugannahay fayaquul wuxuu dhihi doonaa ina rabbi rabbiga caza wajalla qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban cara lam yaqdab usan caroonin mi qablahu hortii milahu isagoo kale walan yaqdab usan caroon doonin bacdahu gadaashiina milahu isagoo kale wainahu rabbi qad wainahu shaniya qad kaanat lii waxaa ii sugnaatay dacwatun dacwo iyo habaar dacwatuha aan ku habaaray calaa qowmi qoladaydi aan ku habaaray rabbi laa tadar calى ardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yadilu ilaa faajiran kafaara waa ti aad habaaray ood rabbi u yihi baabi'i hana halla haka tegin marka arintaa ayaan sameeyey oo waan habaartamay nafsii nafsii nafsi naftayda naftayda naftayda idhabuu ilaa hayrii aniga midaan ahin aada idhabuu ilaa ibraahim nabi ibraahim u taga isaga ayaa saa dhihi doona weyaan fayatuuna ibraahim nabi ibrahim bay u tagi doonaan fayaquuluuna waxay dhihi doonaan yaa ibraahim ibraahimu anta adiga nabiyulah nabiga alla wakhaliiluhu alle muxuu ahaa kii uu jeclaa khaliilkiisa wadaagiisa ayaa tahay min ahli ardi ardada ahalkeeda o dhanba adiga ayaa khaliil uu rabbi kaa wa tacala ishfac lana nooga ergay ilaa rabbika rabbiga alaa tara arkaynin ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku qurba iyo dhibaato ah fayaqulu lahum ayaga ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday yowma maanta qadaban cara lam yaqdab usan caroon qablahu maanta hortii milahu isagoo kale walan yaqdab usan caroon doonin bacdahu maalintan gadaashiina milahu isagoo kale wa inii aniga qad kuntu waxaan kadabtu mid been sheegay alaaa kadibaatin saddex beenyaal ayaan sheegay suuradooda suuro been bay ahayd laakiin xaqiiqada waxaa weeyaan jaais u bannaan ay ahayd fadakarahuna wuu sheegay abu xayaan ayaa sheegay fi lxadiidi nafsii nafsii nafsii idhabuu aada ilaa hayri idhabuu ilaa muusa nabi muuse aada beenaha maxay ahaayeen beenta waxay ahayd markii gaaladii waxaa weeyaan ay ciidda u baxeen inii saqiimun u yidhi anigu waan suqmigu uu sheegaan waa suqmi damiira nafsi ahoo waxaana caabudan ka xanuunsan yahay ood ka murugaysan yahay tan labaadna waxaa weeyaan mar alla markii uu burburiyey markii aada burburiyey bahalihii asnaamtii waxaa weeyaan ayaa wuxuu yidhi bal facalahu kabiirum hada fasaluhu min kan yantiquun koodii u weynaay ayaa arrinkan sameeyey intuu u muxuu aha qaduumkii iyo masaabta uu garabka suray ayaa wuxuu yidhi kan weyn ayaa sameeye isaga weydiiye haddii muxuuah iyaga weydiiye haddii ay hadlayaan xuji qoorta suray tan saddexaadna waxay ahayd markii aad soo maray masar ood boqorkii faajirka ahaa oo daalimka ahaa oo masar joogay aad xaaskiisii saara uu ka damcay inuu muxuu aha kala wareega kadibna uu yidhi waxaa weyaan haddii lagu weydiiyey waxaad tidhahdaa inaad walaalkaa aan ahay u sheeg oo inaad xaaskayga aad tahay u sheegi hadalka asaga saddexdaas beenood ayaan sheegay taqriiban intaas inay ahayd aan filaya intana walaal wuu la ahaayo walaal wuu la ahaayo waxaa weeyaan qof kaloo muslimo maalinta yada iyaga la jooga meesha iyada ma jirin midaan uu yidhi waxaa wey bal facalow kabiirum haadaana isagaa sabab ahay weyaan oo caabuditanka isaga caabudaysan ayaa sabab u noqotay in kuwan kale burburiyo saas koley intaba wax dhibaata ma jirin maca dalika wuxuu maadaama aan suurad been wax u eg sheegay ilaahay ma kara nafsi mxuu nafsi nafsi idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muusa nabi muuse ada fayatuuna muusa nabi muuse u tagayaan fayaquulun waxay ya muusa muusow anta rasuula rasuulka all ayaa tahay fadalaka allahu alla weyne birisaalati mxuu ahaa risaaladiisa ayuu kugu saramariyey wa bikalaamihi inuu mxuu aha isaga kula hadla cala annaas dadka ayuu kaaga saramariyey risaalana uu kuu dhiiba rabbiga subxaana wa tacaala sidoo kalena uu kula hadlay dadka saasuu kaaga saramariyey wakalama allahu muusa takliiman ishfac noo ergey lana anag ilaa rabbika rabbiga alaa tara miyaadan arkayn ilaa ma naxnu ilaa maa naxnu fiih waxaan ku sugannahay fayaquul wuxuu dhihi doonaa ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday lyowma maanta qadaban cara lam yaqlab usan caroon qabla hortii milahu isagoo kale walan yaqlab usan caroon doonin bacdo gadaashii milahu isagoo kale wa innii anigana qad qataltu waxaan dilay nafsan naf lam umar aanan lii farin biqatla inaan dilo nafsii nafsii nafsii idhabuu aada ilaa hayrii idhabuu ilaa ciisa nabi ciise aada weyaan naftii waa taqaanaan faistaqaahu min sheecatihi cala ladii min caduwihi fawakazahu muusa faqada calayh feer ayuu dhag kadibna kow waaba dhintay doqon lama gargaar waay soomaalida ahaan waa maalin dambe faida ladii stansara bimsi istansara bilamsi yastariqu kii shalay muxuu ahaa ka kaalmo dalbay ayaa mar labaad muxuu ahaa coloosh looga fadhiya oo qaylini oo dhawaaqi muusowla kadibna markaasa wuxuu yidhi marku falamaa araada an yatisha biladii huwa caduw lahuma caduwun lahuma qaala yaa muusa aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilams ma sidii aad muxuu ahaa shalay aad naf u dishay ay dilaysaa wuu fashilay doqon looma gargaar wa dhihi jiran ayib naftaas ayaan dilay marka maanta baabkaas ma geli kara weyaan ma ergeyn kara fa yatuuna ciisa nabi ciise ay u tegi doonaan fa yaquulu waxay dhihi ciisa ciisow anta rasuula rasuulka ayaa tahay wa kalimatuhu kelimadiisu alqaha ku tuuray ilaa maryamo ayaa tahay wa ruuxun ruux oo minhu xaggiiska a ayaa tahaye wa kallamta waxaad la hadasha annaas dadka filmahdi adoo canug yar oo dhabta ku jira sabiyan xaala tahay muxuu aha sabi ishfacnu ergelana anaga alaa taraa miyaan arkayn ilaa mananu fi waxaan ku sugannahay fa yaquulu ciisa ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday lyowma maanta qadaban cara lam yaqdab usan caroon qablahu hortii milahu isagoo kale qat weliye walan yaqdab usan caroon doonin bacdahu gadaashiina milahu isagoo kale walam yadkur denban wax dembi ahna ma sheeganin wax dembi ah ma sheeganin nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda idhabuu aada ilaa hayri idhabuu ilaa nabi maxamed aada sala allahu aleyh wasalam halkaasay marka almaqaam almaxmuud halkaas weyaan fayatuuna muxamedan bay u imaan doonaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan ya muxamedu muxamedow anta adiga rasullahi baa tahay sal alla alay slam wakhaatama alambiya ambiyada kii lagu khatimay u dambeey ayaa tahay waqad afara wuu dhaafay allahu alweyna laka adig maa taqadam wixi hormar min dembika dembigaada iyo wamaa taahada wa ta'ahara dimray ishfacna erge ilana anaga ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fi waxaan ku sugannahay fa antaliqu kadibna waan tegi fa atii waxaan tegi taxta alcarshi carshiga alle hoostiisa wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya carshiga alle hoostiisa ayaan tegi doonaa oo faaqacu waan dhici saajidan xaal aan u sujuudsan lirabbi rabbigay caza wajal uma intaa kadibna yaftaxu llahu allaweyne ayaa ii fura calaya ani dushayda min maxaamiidihi mahadyaalkiisa iyo wa xusni hanaa'i ammaan wanaag calayhi aan ammaana shayan shay oo lam yaftaxu usan u firna calaa axadin qofna oo qabli iga horreeyey ammaan iyo mahadnoq iyo alla ku shukrin aan weligay weligiis qofka loo furin ayaa lii furi doonaa uma yuqaalu waxaa lihi doona ya muxamedu muddo ayuu nabiga saas ahaan doona alai sla slam muddo ayuu sujuudsanaan doonaa oo laga aamusi doonaa weliba kadibna waxaa dhihi doona uma yaqal waa doona ya maxamedu maxamedow irfac raasaka madaxda ah, kor u qaad sal wax weydiisa tucta ha lagu siiye sal weydiis tucta ha lagu siiye washfac ergey tashafaxa lagaa erga qaade fa arfacu rasii madaxayga ayaan kor u qaaday fa aqul waxaan dhihi ummatii yaa rab ummatii yaa rab rabbiyo ummadayda ayaan dhihi weyaan fa yuqaal waxaa dhihi doona ya muxamedu muxamedow adkhil geli min ummatik ummadaada man laa xisaaba qofkii xisaab uusan ahaan calayhim dushooda min albaabi اlaymani albaabka midigta ka geliya oo min abwaabi اljanati abaabka albaabada jannada kamid mid wey ah. allahuma ajcalna min haulaa wahum kuna ayagana ummadaada shurakaau naas dadka ay la wadaagayaan fii ma siwaa dalik min alabwaab albaabihii kale oo jannada oo todobadii kalena way la wadaagayaan dadka weyaan way la wadaagayaan waayahay uma intaa kadib qaala wuxuu yihi nabigeena sal slm waladii alif aan ku dhartay nafsi naftaydi biyadii ay kusuganta bayna almisraacayni labada kala rogitaan albaabkan eega gadaashiina ah saa uma rogna albaabka saa u kala rogan nacam inamaa bayna almisraacayni labada kala rogitaan oo min masaaric iljannati jannada albaabkeeda kala rognaantiisa kamaa bayna makata waximyar ximyar iyo maka inta udhexayso kale waa aw amaba kamaa bayna makata wa busra maka iyo busra inta udhexaysa busra waxay ku taallaa sham arda sham bay ku sida saxda ahna oo mxuu ahaa maxfuudka ahna waa ximyar maahna waa busra weyaan wاladii fii muslim kamaa bayna makata wahajar maka iyo hajar hajarna ayadan waxay ku taalla halka iyada weyaan oo waxay ku taalla shaam inta udhexaysa ay la toota weyaan waa meel dee ugu yaraan kun kilomitr ka badan halka albaab kale rogonkiisa intaas ayuu laagayo nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka boqol iyo ko iyo kow iyo toddobaatanaad can anas bin malik waxaa lg radi allahu ta an arda an nabi nabigena wu ku sal sl qal nabigena wuxuu yihi shafaacatii ergadayda yaa ergeyntayda liahli alkabaa'iri dad kabaairka u saaxiibkaa oo min ummati ummadayda ayaa iskale weeyaan kuwaas ayaan u ergeyn doonaa ayuu nabigeen leh sala allah alay waslm xadidka eh, eh, eh, abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo saaray waana xadid saxiixa xadiidka boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can cawf ibn malik waxaa laga wari qala malik alshici weeyaane qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxu yih ataanii waxaa ii yimid aatir mid imaada min cindi rabbi rabbigay xaggiis ayuu mid iga imaaday weyaan oo rabbi xaggiis laiga soo diray fa khayaranii wuxuu i khiyaargeliyey inta badan waa malaaig cid kale maaha waa malaaig weyaan fa khayaranii wuxuu i khiyaargeliyey oo i doorrimaadgeliyey fa khayaranii wuxuu i doorrimaadgeliyey bayna an yudkhila inuu geliyo rabbigay nisfa ummatii ummadayda niskeeda aljannata jannada ummadda nebi maxamed nuskeeda inuu janno ku xareeyo oo janno wadageliyo iyo wa bayna shafaacati iyo erge inuu isiiyo oo inaan u ergeeyo inuu isiiyo ayaa rabbi khiyaargeliyey fakhtartu waxaan doortay marka ashafaacata inaan ergeeyo oo ergada laysiiyo oo liga ergeynta aan ergeyna liga yeela ayaan doortay wayaan wahiya iyadana liman maata qof dhinto ayaa iskala liman ayaa iskala maata dhinto laa yushriku ana la wadaajeen bilah alweyna shayan waxna xadiidkan waa xadiid cadiima aada u weyn imaam tirmidi ibn maaja ayaa soo saaren waana saxiixa xadiidkan xadiidkan marka qofkii faman kaana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan marka qofka duu marba mushrik ahayn waa khayr badan oo aad weyn ayaa la rajaynaa insha allahu tacala marka qofki wanaag kusii darsadana waa sidii laisfaray oo ayadda ay fartay in arinta ayada a ah mxua aada weynta ayaa laga qaadana weyaan baabu ikhraaji bacثi الnaar qoondadii naarta soo saaritaan la saar baabkan u baab baabu ikhraaji bacthi naar qoondadii iyo kootadii iyo qeybtii naarta looga talagalay soo bixin la soo bixiyo oo dadka laga soocayuu baabkan u baab yahay inuu rabbigan fari doono nebi aadam inuu qoondadii iyo ahlu naarkii ummadda ka sooca oo dhinac usoo bixiyo ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can abi saciid alkhudri waxaa lgu radi allahu ta anu arda malik bn can abi saciid alkhudri magaciisa ii sheega abi saciid اkudri sacd bn malik bn sinaan naam qala wuxuu yihi abi saciid qala rasul u yh sl slm yaquulu allah alla weyn wuxuu dhihi doonaa ya aadamu nabi aadamow fayaquulu wuxuu dhihi doonaa marka nabi aadam labayka ku ajiibay rabbiyow wasacdayka dhurayntaada lala qabood ani dhurayso iyo khalqigaba waalkhayru wanaag oo fii yadayka labaada gacmood ayuu ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi marka rabbigeen akhrij soo saar aadamow bacha naari qoondada iyo kootada naarta soo saar weeyaan qaala wuxuu yidhi wamaa bachu naari qoondada iyo kootada naarta maxay yihiin weyaan maxayna la egyihiin qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala min kulli alfin kun la arkaba tiscumiatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka soo saar weeyaan ciyaadan billah fadaaka ka isaga ah iyo xilliga isaga ah xiina goo yashiibu uu muxuu ahaa ciraysto alsagiiru kii wa tadacu ay tuurta kullu daati xamlin mid kastoo uuru saaxiibka ahayd xamlaha uurkeeda wa tara ad aragta annaas dadka sukaara iyagoo sarkhaansan wamaa hum aynan ahaanin bisukaara kuwa sarkhaansan walaakin warka lagu laabaya cadaab allah cadaabka alleh ayaa shadiidun daran weeyaan fashtada wuu darnaaday daalika arrinka asaga calayhim saxaabada aad bu u darnaaday faqaalu waxay rasuulka allow ayuna dalika arajul halkaas nin oo sagaalka boqol iyo sagaashan iyo sagaalka laga dhex bixina oo jannada la geyna keeneeba noqon doona arrinkaasaga aad bay u murugoodeen marka haddii kun kastaba hal qof laga muxuu ahaa laga jannayni aad bay ugu murugoodeen saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waayahay waxay yidhahdeen ya rasul rsulka allow ayuna dalika rajul midkeeneeba ninka asaga noqon doona qaal wuxuu oo niyada khayr u sheega fa ina min yajuuja yajuuj iyo wamaajuuj alfan kun wa minkum adinkana rajulan marka sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof la naaro laba qofna ku dar marka laba qofna ku dar oo kale sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkaas horta juuj maajuuj waa dhammaantoodba mid kalena ugu dar kun ka dhig mid ku dar kun ka dhig kan marka kun iyo koobaad ayaa idinka noqonayo nabigeena alayhi salatu salaam oo ummadda nabi maxamed noqon doona ama khalqigi intiis kale noqon doona saasuu nabigeena kala jooda calayhi salaatu salam walcilmu cind allah waayahay maxaa yeeley juuji majuuj tiradooda waatiaan ka warramayn oo buxeyr abiixa soo xalay soo dhuuqeen oo wax biyahay wabiyahay soo wada dhuuqeen waxay leegihin marka wax la koobi kara maaha juuji majuuji makhluuqa kalaaba muxuu ahaa kumanaan kun oo jeer ka bataan laga yaabaa iyo malaayiin jeer ka bataan ayaa laga yaaba weyaan waayahay kadibna markaasaa nabigan wuxuu yihi sal sl abshiruu bishaaraysto abshiruu bishaaraysto fa ina min yajuuja juuj i maajuuj faina yajuuj fa ina min yajuuj maajuuj alfan juuj i kun ayaa laga naari doona wa minkum adinkana rajulan weeyaan uma qaala wuxuu yihi nabigan sal slm waladii allihii waan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii ay gacanta kusugan tahay inii aniga laadmacu waxaan damca amaba waxaan quudarayna oon rajayna an takuunu inaad ahaataan ulua ahli ljannati ahlu jannada saddex meelood hal meel aad ka noqotaan ayaan qudarayna weyaan qaaluu yidhi faxamidna allaha alla ayaan ku mahadinay wa kabarnahu alla ayaan eh, weynaynay oo allah akbar ayaan nidhi uma qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm waladii alli baan ku naftayda biyadii gacantiay ku sugantahay aniga la atmacu waxaan qudaraynayaa an takuuna inaad ahaataan shatra ahli ljannati ahlujanna o dhanba inaad nuska noqotaan ayaan qudarayna weyaan ina maalakum adinkoo kale fi lumami ina maalakum tusaalihiina fi lumami ummadii horumarka loo ega ka maali waa tinta oo kale albaydaacad fii jildi athawri dibiga haragiisa alaswadi ee madow aw karaqmati amaba shabadda oo fii diraaci alximaar dhudhunka dameerka ku taalla baashan koobaabka oo madow oo dameerka iyo faraska iyo kaga taalla muxuu ahaa lugta kaga taalla dhudhun kaga taalla oo kale tootihiin weyaan dad yar xagga shirkiga marka loo eega waad ku yartiin ayuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh waali waslem baabu fikaak muslimiina muslimiinta furashada lagu furna ayuu baabkan u baab yahay baabu fikaaki muslimiina muslimiinta furashada lagu furna ayuu baabkan u baab yahay bicudatihim bicidatihim tiradooda min hayrihim hayrkood loogu furnaa weyaan bicidatihim soo idinma baabu fikaaki muslimiina muslimiinta furashada lagu furna bicidatihim tiradooda oo min hayrihim hayrkooda qof kasta oo muslim oo la jannay qof gaal ahi a lagu furnaa oo muxuu ahaa booskiisii la gelina oo naar la gelina way ciyadan billah xadiidka boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi musa alashcri waxaa la weri cabdullahi bin qays weyaan qala wuxu yhi abdullahi bin qays qaala rasulula rasulka wuxu yhi sal slm idaa goorti kaana u ahaada yowma alqaamati maalinta qiyaamo kaanadan waa tii taamada ahayd dafaca allahu alla weyne ayaa muxuu ahaa u dhiiba ilaa kulli muslimin qof kastoo muslima yahuudiyan mid yahuudi ayuu dhiibaa aw nasraani mid kristan ayuu dhiibaa fayaquulu wuxuu dhahaa haadaa fikaakuka kan ayaa lagaaga furtay oo furashadaadii amina naar lagaaga furtay oo booskii naarta adka gelaydkan ayaa la gelina ayuu rabbi dhehdona subxana wa tacala xadidka muslim ee soo saaray xadiidka boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can anas bn malik waxaa laga wariy qala anas bn malik qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slem ina hadihi ummatu um-, ina hadihi alummata ummaddaanayto marxuumatan waa ummad loo naxariistay cadaabuhaa cadaabkeedana biaydiiha gacmaheeda ayuu ku dhacaya ayaga ayaa laisku cuqubadaynaya faidaa goorti kaana ahooda yowma alqiyamati maalinta qiyaama dufica waxaa loo dhiibaa ilaa kulli rajulin nin la arko min almuslimiina muslimiinta ka mid a rajulun baa loo dhiiba min mushrikiina gaalada ka mid ayaa loo dhiibaa fayuqaalu waxaa la dhihi doonaa haadaa kanaytu fidaauka kii lagaaga furtay io furashadaadii weya madax furashadaadii oo min annaari naarta muxuu lagaaga madax furtay weyaan ayaa la dhihi doonaa imaam ibni maaja ee soo saaray waana xadiis xisaabta ayuu baabkan u baabiya qisaasi almadaalimi iyo dulmiga iyo gardaradii laisku gardarooday dadka kala mxuu aha xaq sooritaankooda ayuu baabkan u baabiya xadiidka boqol iyo lix iyo toddobaatanaad safaa ibni muxariz waxaa laga wariyey ama muxriz almaazini radia taala arda qal wuxu yihi baynamaa ana aniga amshi aan socda ama raximahullah qal wuxu yihi baynamaa ana aniga amshi aan socda maa ibni cumara radia allahu tacala canhuma aakhidan weliba ku dheganahay biyadii gacantiisa ibni cumar ayaan la socday sayid cumar wiilkiisii oo taqaaneen cabaadilada ka mid aha gacantiisan aan ku dhegnaa id caarada rajulu nin baa soo banbaxay fa qaala wuxuu yidhi kayfa sideebaad samicta maqashay rasul rasulka al fi najwaa allah addoonkiisa inuu hadal hoos u sheego ama uu addoonkiisa si gooni a ah ula hadlo maxaad ka taqaana ka maqashay annajwa inaad ilaah subxana wa taala addoonkiisa gooni wax ugu sheego maalinta qiyaamo dhicitaanka ay dhacaysa maxaad ka xasuustaa ama maxaad ka taqaana nabiga maxaad ka maqashay weyaan fa qala wuxuu yidhi samictu rasul lah baan ka maqlay sal slam yquul isagoo rasuulkeenna ina allaha alla weyne yudni wuxuu soo dhaweeya almumina qofka muminka ayuu soo dhaweeya fa yadacu wuu saaraa caleyhi dushiisana kanafo asturkiisa ayuu saaraa wayasturu wuu astura ah, kanafka alle suu yahay allahu aclam ya kanaf anaga naqaano ma sida alla baan u aqoonin siduu yahay isuu egyahay abadan fa yaquulu wuxuu markaas alla addoonka wuxuu dhihi doonaa atacrifu miyaad qirsan tahay kada dembi hebel miyaad qirsan tahay atacrifu kada dembi hebel miyaad qirsan fayaquul wuxuu dhihi nacama ay rabbi rabbi oha wanqeersana inaan sameeyey xataa idaa qararaw markuu ogolaysiiyo bidunuubihi dembiyaalkiisaoo dhan ow ra'a qofkii uu ogaado amaba uu maleeyo fii nafsihi naftiisa anahu halaki inuu halaagsame waxa looga taga hab yaraata mala maalinta uu muxuu ahaa wax kashay ilaa muxuu ka dhimanay waxaan wix dembi uula imaado ayaa hortiisa lasoo dhigay oo weliba la qirsiiyey oo nacam ay rabbi uu leeyahy markaas wuxuu isleeyahy khalaas waad halaagsantay qaala wuxuu satartuha waan ku asturay calayka dushaada waan ku asturay fi dunya adduunyada waan ku qariyey oo dadka kuguma anfadaxaynin wa ana ana akfiruhaa laka alyowm maanta ayaan ku dhaafaya fa yuca markaasaa la siiyaa kitaaba xasanaati xasanaatiisa kitaabkiisa ayaa la siiyaa weyaan kitaabka xasanaadka ayaa loo dhiibaa xumaantana laga dhaafaa wa ama alkaafiru gaalka miya iwa almunaafiqu munaafiqa urka gaalka miya fa yaquulu alashaadu kuwa markhaati fura waxay dhihi doonaan haaulaai kuwanayto aladiina kuwa weyaan ku been abuurteen ama beeniyeen calaa rabbihim rabbigooda alaa lacnatullahi naclada alle iyo naxariista alle kafogaashadeeda ala adaalimiina kuwa naftooda iyo dadka dulmiyey iyo rabbigood dulmiga ka galay dushooda ha ahaata weyaan boqol iyo toddobiyo toddobaatanaad can abi sacid alkhudri waxaa lagu radi allahu taala arda can rasulillahi wuxuu ka wari sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi idaa khalasa almu'minuuna mu'miniintu markii ay ka dhammaadaan min annaari naarta ay ka dhamaadaan xubisuu waxaa lagu xabisaa biqantaratin buunda ayaa lagu xabisaa meel buunda ah oo darafka siraadka ah oo jannada xaggeed xigta ayaa lagu xabisaa weyaan bayna aljannati wannaar naartii jannada udhexaysa fayataqaasuuna wa ay kala qisaasanayaan oo waxa weyaan waa iska gudanayaan madaalima dulmiyaalo kaanatayd caley baynahum dhexdooda fi dunya adduunyada xataa idaa nuquu goorta laga dahiri wahudibuu la hufa udina lahum waa idma biduuuli janna jannada inay galaan fawaladii alii baan ku hartay nafsa muxameda nebi maxamed naftiisa biyadii ay gacanta ku sugan tahay laaxadukum aw laaxaduhum bimaskanihi deegaankiisa iyo mxua booskiisa jannada kuleeyahay fi ljanati jannada adalu mid kaga aqoon badan weyaan bimanili gurigiisa bimanzilihi gurigiisa kaasoo kaana ahaaday fidunya adduunyada uu kaga aqoon badan ya weyaan marka maalinta qiyaama markii dadkii laba gruub waa noqon karaan gruub dadkii jannada lagasonaarta laga soo bixiyey oo shafaacadii kusoo baxay oo bannaanka la keeno naftooda dulmiyey ayagana isdulmiyey mxuu allana mxuu ahaa waxyaabihii u faray dulmi ka galay markii naarta laga soo bixiyo banaanka la keeno intaaynan ay jannada ay gelin ka hore siraadka afkiisa ayaa laga yaabaa in arrintan ka dhacdo oo dadkii dembiga loo kala qaada ama qisaasta loo kala samayna dadkii naarta laga soo bixiyey inay yihiin waxaa kaloo suuragalla ah, dadkii caadiga ah oo muminiintaha ah, wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin adduunka waad aragtay waa la wada cibaadaysani khayran la wada imaani waa la wada tukani alla wada la wada bari qur-aan la wada akhrini alla loo khushuuci loo khuduuci maca daalika mararka qaarna waa laisku yara simbirraxani soo ma marka waa ti uu rabbi yihi subxana wa tacala wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin wax alla wixii muxuu ahaa uurkuqabad ahoo u dhexeeyey ayaa waan ka siibna ayuu rabbi dhihi doona subxana wa tacaala ikhwana calaa suri mutaqaabiliin marka meesha lagu kala hufaa inay halkaa tahayna waa suuragal labada weyn wallahu aclam xadiidka boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala anu arda ana rasula rasulka a sl sl qal nabigan wuxuu yidhi atadruun oo khaariqay miyaad garanaysaan qaalu waxay yidhahdeen almuflisu qofka khaariqa oo khaariqay waxba aan haysanin fiina anaga dhexdanaga man laa dirhama qofka aanan shilin dahab eh, fida lahayn walaa mataaca wax alaabna aan haysanin nin qalab iyo maaltoona aanan lahayn oo gacmo maran ayaa u naqana qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l in ina almuflisa qofka khaariqay oo waxba aanan gacan ku haynin shilinlaawo shanlalaawoa oo min ummati ummadaydi ka mid ah, waxaa weeyaan ya'tii wuu imaan doona qofka isaga yowma alqiyamati maalinta qiyaama bisalaatin salaad ayuu la imaan doona wa siyaamin soom buu la imaan doonaa wa zakaatin zaka ayuu la imaan doonaa laakiin wayatii wuxuu imaan doonaa qad shatama isagoo hada kan ayuu caayay o waqadafa hada kan ayuu mxuua qadfay oo jaraftiisa meel ugu dhacayo waa mawaasinaysta ama waxbuu xaday ama ilaa daalika xumaan noocaasu ku tuuray wa akala maala hada kan maalkiisa ayuu mxuu ahay baatil ku cunay wa safaka dama hada kan dhiiggiisa ayuu daadiyey wa daraba hada kan ayuu garaacay u uleeyey fa yucطaa kadibna hada kanaytu min xasanaati xasanaadkiisa ayaa laga siinaya salaadii ayaa laga siinaya soonki aya laga siinaya zakadii ayaa laga siinaya wa hada kana min xasanaati xasanaadkiisa faidaa faniyat goorta ay dhamaato xasanaatuhu xasanaadkiisa ay dhamaatay iyo wanaagyaalkiisii qabla an yuqda intaanan loo dhammaystirin maa caleyhi wix dushiisa ahaaday oon laga gudin ukhida waxaa laga soo qaadaa min khataayaahum gafafyaalkood ayaa laga soo qaadaa fa urixat caleyhi isaga dushi ayaa lagu tuuraa uma urixa fi naar naarta ayaa lagu tuura ciyaada billah meelaha halista oo annaga runtii aad iyo aad in looga taxadiro aan u baahanay ka mid salaad badan soom badan zako badan khayr badan qur-aan badan cilmi barasho badan wahaakada gabar hadday xijaab wanaagsan wamaa ilaa dalika dhankaas inaad dhibaato ka imaadna laga yaaba laakiin mushkiladda meesha lasu fadhiya intii yareed marka qofka aad waxaad siinaya kale iska qaadanayan waa balaayo weeyaan ta muxuu aan ugu taxadirin ikhwani ilkiraam xadiidka boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wacanhu waxaa la wari abu hurayra radi allahu taala an ana rasul rasulka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tu-adunna waad gudaysaan waad gudaysaan alxuquuqa xuquuqda waa gudi doontaan ilaa ahliha ehelkeedaad siin doontaan yowma alqiyamati xataa yuqaada ilaa looga qisaaso lishaati ridi aljalxaa ee seemeed oo mxuu ah, aanan lahayn geesa aan lahayn min ashaati alqarnaa ridi geesaha lahayd ilaa looga muxua ah qisaaso oo la yidha adna ka guda waxaa weeyaan qiyaamada waxaa weyaan halkaas ayay xaaladda noqon doontaa xuquuqda waa la gudi laakiin ayaga manaar i janna la gelin maya kun iyo turaaban ayaa la dhihi loo kala gudo kadib oo cadliga iyo maxkamad ay dhacdo xadiidka boqol iyo an anas mali waa lg radi lah ta arda anas kunaa waxaan ahayn cinda rasul rasulka agtiis ayaan ahayn fadaxika nabigan qoslay faqala wuxuu hal tadruuni miyaad garanaysaa mima adxak waxaan qosli qaala wuxuu yidhi waxaan idhi allaahu alla wa rasul rasuulkiisa aclam ogaan badan qaala wuxuu yidhi min mukhaaabat alcabdi addoonka la hadli rabbahu rabbigii siduu ula hadlay ayaan qosli addoonka siduu rabbigiis ugu dhiiranaani maalinta qiyaama ood hadli doono ayaan waxaa weeyaan la yaabaya yaquulu wuxuu dhihi rabbi rabbiyow alam tujirni miyaanad iga badbaadinin min aulmi ulmigi miyaadan iga badbaadinin oo inaad idulminin soo muxuu ahaa imaadan ballan qaadin qaal wuxuu yidhi wuxuu dhihi doonaa rabbi balaa inaan ku kuu ballanqaadin iska dhaafay waan kuu ballanqaaday oan kuu ballanqaaday oan kuu ballanqaaday weyn qaala wuxuu yidhi addoonkii qaala nabiga wuxuu yidhi alayhi sla slam fayaquulu addoonku wuxuu dhihi fa innii aniga laa ujiizu uma bannaynaayo calaa nafsii naftayda inay ku markhaati furta ilaa shaahidan markhaati oo minii xaggii ka aniga unbaa isku markhaati furaa cid kaloon ogolahay ma laha cid kale waa ay dulminayaan saasuu alla ku dhihi subxaan allah qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu dhihi marka rabbigeen kafaa waxaa ku filnaaday waxaa filnaaday ama ku filnaaday binafsiga naftaada alyawma maanta calayka dushaada kaxashahiida markhaatinimo adaa iskugu fil inaad iskugu markhaati furta wa bilkiraami kuwa karaamada badan alkaatibiina ee wax qorayan shuhuudan markhaati kugu filan yihiin ama waa ku filan yihiin qala kadibna waa la dabooli calaa fiihi afkiisa ayaa sharooto la saari amaba dhub lisku siini waxaad tihahdaba afka ayaa laga dabooli wayaan muhimadda fayktam waa la dabooli calaa fiihi afkiisa ayaa la dabooli fa yuqaalu waxaa loo dhihi liarkaanihi xibnihiisi kale ayaa waxaa weeyaan la dhihi hadal yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum gacmihii iyo lugihii ataa waxaa weyaan iyo juluudi xataa harkihii hadal weyaan qaala wuxuu yidhi fatantiqu waxay ku hadlaysaa oy ku dhawaaqaysaa jirkii kale ayaa dhawaaqi iyo xibnihii biacmaalihi acmaashiisuu samayn jiray xuma qaala wuxuu yidhi uma yukhallaa waaladayni baynahu wa bayna kalaam hadalkii asaga dhexdooda laga bixiyo afkii ee loo furi qaala wuxuu dhihi marka wuxuu dhahay nabigeenna fa yaquulu markaas addoonku wuxuu dhihi bucdan lakunna fogaasho iyo halaag ayaa idiin sugnaaday xibnihi ayuu la jeedaa wa suxqan halaag iyo fogaasho ayaa idiin sugnaaday facankuna adinka unbaan kuntu ahaa unaadilu mid idin diaac adinkaa idin difaacay adinka haddii isku markaad furteen adinkaa idin taallaa weyaan xadiidka boqol iyo ko sideetanaad can abi barzata alaslami waxa lay radi allahu taala q abi barza qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slem laa tazuulu ma zuuli doonta qadama cabdin addoon gomdihii yowma alqiyamati maalinta qiyaama kama zuulaysa xataa yus'ala ilaa laga weydiiya can cumrihi cumrigiisa fii ma afnaa wuxuu ku dhammaystiray kow wa can cilmihi cilmigiisa fii ma facala wuxuu ku falay an maalihi maalkiisa min ayn ktasabu meeshuu kasoo shaqaystay wa fiima anfaq wuxuu ku bixiyey wa can jismihi jirkiisa fiima ablaa wuxuu ku baabi'iyey ilaa laga weydiiye waxaa weeye lugihiisa tallaabo ma rogayo weyan xadiidka tirmidi iyo daarimi ayaa mxua soo saaray waana xadii xadiid saxiix weyaan xadiidka boqol iyo laba iyo sideetanaad an anas maalik waxaa lg radi allahu taala u arda can nabi nabig nuxu kar sal slm qal nabigan wuxuu yidhi man waa la cadaabi xadiidkaas umuna caaisha radi alla taala ayaa inta nabigana ka maqashay ayaa waxay tiri nabi allow soo tii rabbi u yidhi subxaana wa tacaala fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran soo muusan dhihin markaasaa nabigana wuxuu yidhi kaas waxaa la cardi ayaa ka isaga xisaab lama yihahda cardi ayaa la yihahdaa waa kii hadda aan soo marnayoo uu rabbi u lahaa dembi hebel soma samaysahaa kaama samayshaa rabbiyo kaama samay kaas weeyaan kan fasawfa yuxasab xisaaban yasiiran laakiin nabigu wuxuu yidhi man nuqisha alxisaab qofka xisaabta lagu dhalaaliyo oo lagu adkeeyo cudib ama halag saas weyaan imaam tirmidi xadidka soo saaray saxiixun bima qabla xadiidka horey ayuu saxiix ku noqonaya xadiidka boqol iyo saddex iyo sideetanaad can caaishata waxa lagu radi allahu taala arda zawji nabi asidiq binti sidiq qaalat waxay tiri caaisha sa'altu rasulla nabiga ayaan weydiiyey can ilxisaabi xisaabta ayaan ka weydiye alyasiir xisaabtii yar ayaan weydiiyey faqultu waxaan ya rasul rsulka allow mal xisaab alyasiir xisaabtii yar maxay tahay oo sahlan faqala wuxuu yidhi alrajulu waa nin oo tucradu la bandhiga caleyh dushiis dunuubu dunuubtiisa loo bandhiga uma intaa kadib yatajaawazu ama yutajaawazu lahu yutajaawaz waa loo dhaafa lahu isaga canha xaggeeda laskaga dhaafi waa loo dayni loo musaamixi inahu shaniya man nuuqisha qofkii lagu adkay alxisaaba xisaabta halaka wuu halaagsami walaa yusiibu ma asiiba cabdan adoon oo kuma dhaca walaa yusiibu ma asiiba cabdan adoon shawkatun walaa yusiibu ma asiibto ma mudda cabdan adoon shawkatun qodax ifa ilaa haddii ay dhacdo qaasa alla weyna ugu qisaasa biha ayada min khataayahu gafafkii aad galayay ayaa looga qisaasa oo gafafkii ayaa looga tirtiraa saas ayuu nabigana cadayna sal sl xadidkan imaam axmed iyo alxaakim fii mustadraki ayuu kusoo saaray sanadkiis waa qawi dahabi wuxuu yihi sharti muslim imaamku wuxuu ku leey eegtaa xadiidka saddex man nuuqisha alxisaab yohlik yohlag waa soo marnay ama waa naga horrey cafwan iyo xadiidka saddex kun iyo laba boqol iyo afar iyo dimaa iyo waxaa kaloo eegtaa saddex kun iyo boqol iyo lix iyo afartan fi taxalluli min almadaalim qofka intuu hadda nool yahay inuu muxuu aha dadka cafi iska dalbo oo xaqi lagulaha guta iska guda cafwan ayaa waxaa weeyaan asna uu ku sugnaa weyaan saas ayaa marka nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam uu caddaynayaa oo in qofka intuu nool yahay nafta ay ku jirta wixii dulmi ah u geystay waxaa weeyaan uu la imaado taxallul iyo dadkii inuu ka xalaalaysto intaas ayada ayaa wax weyn karaysa insha allahu tacaala intaas ayuu casharka caaw ka kooban yahay hada wallah aclam wsal allah ala abdi wrasuli mustafa